بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا صيغ الأداء gudashada ama gudbintii xadiiska la gudbinayay cid kale la gaadhsiinayay siiqooyinkiisii iyo cibaaraadkii la isticmaalayay cindalaadaa taas buu mabxaskeedii kani yahay manaa xadiidku kollay laba daraf buu leeyahay xadiidku taxamul iyo adaa warin la warinayo oo la xambaarayo iyo gudbin la gudbinayo taxamulkuna waxa weeye akhdu lxadiidi can ishuyuukh sheekhada marka axaadiistii laga qaadanayo laga warinayo taxamul baa lagu magacaabaa al-adaana waxa weeyaan waa tabliiqu tabliiqulxadiidi litalaamiid weeye gaadhsiintii la gaadhsiinayo ciddii kale ee loo sii gudbinayayna adaa allaa yidhaa labadan weeye markaa taxamulku markan eegna iyo warinta sheekhyada laga warinaya duruq buu leeyahay ilaa sideed ay gaadhsiiyaan ama awjuh kolleyna si guud waan u arki doonaa siyaqda loo isticmaalayo haddaba marka dambe ee cinda aladaa ama cinda tabliiqina waxay ku xidhan tahay ama raacsan tahay ama ay kaba ratimaysaaba duruqda taxamulka macnaa siiqdan uu inoo soo dhigtay imaka halkan ee siiqala adaa u kaba cabbiray waxay ka ratibmaysaa taxamulkii hore uu shakhsigan xadiidka uu xambaaray sheekhadiisa uu ka wariyey si wejkii uu ahaa ama dariiqii taxamulkiisu ahaabay siiqdanna ku xidhnaanaysay kaba ratimaysaa bal si guud wuxuu uga hadli doonaa taa weeyaanoo waxaan leenahay markaa xadiisku labadaa daraf uu leeyahay taxamul iyo adaa taxamulkiina waxaan idhi waa waa sheekhada laga warinayay aduuna waa markaa dadkii lasii gaadhsiinaya isagii laga warinayo taxamulkuna waa ilaa sideed dariiq buu leeyahay sideeddaa dariiqna mid kastaa waxay yeelanaysaa siiqo u munaasiba oo la isticmaalo cinda aladaa oo ka cabiraysa seebuu ku taxamulay taxamulkii hore muxuu ahaa bal intaasba weeyaan marka wuxuu yihi sheekhu raximah اllahu tacaala wasiyaqu اladaa'i gudashada xadiidkii la gudanaya ma gaadhsiintii dee cid kale la gaadhsiinaya sii gudbinayay jamcu siiqatin weeye siyaqda iyo cibaaraadkii loo isticmaalayay allatii siyaqdaasoo yurwaa lagu warinayo bihaa siyaqda alxadiidu xadiidka lagu warinayo fiiha koley faasilada waxaa roonayd inay fiihaada ka horeyso ayaa fiiha iyo inta kale agaag bay isu raacsantay fiihaa siyaqdaas iyo wa fii maraatibihaa maraatibta ay leedahay iyo wa kayfiyatiha kayfiyadeeda khilaafun tawiilun khilaaf dheer ku sugan oo marka la eego dee cibaaraadkan iyo siyaqdan maaha wax laysku wada waafaqsan yahay qolooyin baa si uu isticmaalay intooda kale si aan dariiqa iyo habka in loo isticmaalo aanay kuba teginoo wuxuu leeyahay fiiha waa fi siyaq iyo maraatibta ay leedahay iyo kayfiyadeeda khilaaf dheer baa kuba sugan laakiin sa arintu aan sheegayo unbay arintu tahayoo siiqadan aduhu waxay ka ratibmaysaa taxamulkii hore iyo dariiqadii lagu taxamulay marka wuxuu ihi waqad jazamnaa laakiin uu soo wada khilaaf ma sheegayo umuuro ayuunbuu jasmiyey marka wuxuu ihi waqad jazamnaa waxaanu jasminay oon halkan aanu ku jasminay waa waxaan soo gudbinay siyaaqda bimaa huwa almashhuuru wixii isagu ahaa ka mashhuurka ah cinda almutaakhiriina nimankii mutaakhiriinta agtooda waayo waqtigaa hore mutaqadimiintii kolkol waxaa la arkaa istilaaxoon sugnaan daraaddeed inay dee isticmaalkoodu tan kabaduuna ama siiqooyinka haddaba dadkii mutaakhiriinta markii cinda istiqraari lisilaax wey istilaaxi uu sugnaaday wixii agtooda mashhuurka ku ahaa wa calayhi lcamalu iminkana qaaliban dee mutaakhiriinta ay ku camalfalayeen xadiid marka la warinayo laguba camalfalayay tii baan halkan ku jasminay marka wuxuu yidhi wahuwa kaasna waxa weeye waa siiqdii buu inoo bilaabayaa samictu waxadaanii oo lilimlaa'i u sugnaaday samictu waan maqlay fulaanan yaquulu waata aan arkayno saxaabadii iyagoo samictu rasuula اllaahi sala اllahu calayh wasalam yaquul waxadaanii ay xadaanii fulaanun labadiiba waa siiqo ifraad samictu waa shakhsiga isagunbaa iska hadlaya xadaaniina anu ii waramuu leey lilimlaa'i u sugnaaday iblihi adigu muxuu inoogu fasiray ay lima taxamalahu wixii uu xambaarayna waa tanaan idhi siiqadan siiqatu aadaabay samicti xadaanii noqon laakiin miyaa layska odhanaya unmay ee waxa weeyaan markii hore sheekha seebu uga maqlay xadiidkan markaasaa siiqadani ay imanaysaa marka wuxuu hi ay limaa taxamalahu wixii uu xambaaray raawigani min lafdi sheekhi sheekha lafdigiisa ujeedadiis waxa weye marka samictu la isticmaalayo ama xadaanii uu raawigu odhanayo waa markii uu sheekha carabkiisa waxaan ka maqlay lafdigiisa sheekhaa ku dhawaaqaya isaguna wuu maqlaya marka imluu waxba qayd maaha ama iyadoo sheekhu yeedhinaya haba noqoto yeedhintaasna waa hadiyo goor waana dariiqa ugu heer sarreeya xagga marka leega wax kala warinta ha ka yeedhi iyo korka ama xifdi ama kitaab uu lahaa ama si kaleba sheekha xadiidkii ha ugaba maqlo iyadoo dee yeedhintu wax la qorayay iyo taas baa jirtee adugu bal wixii sheekha carabkiisa tan dambaan raacayna carabka sheekha laga maqlay lafdigiisa isagu ku talafuday ayaa raawigu marka dambe isaga laga warinayo muxuu odhanayaa samictu fulaanan ama xadaanii fulaanun taas buu odhan marka maxay noqotay waa wixii asamac min lafdi sheekh waa martabada koobaad ee ugu saraysana fa akhbaranii wa qara'tu lilqaariic fa-dana wuxuu isugu cadfaya suu markaa ishaari doono mar dambaba way kala martabadani way kala sarsareeyaan waxa ugu saraysa samictu iyo xadaanii haddana tanaa ku xigta walow halkaa samicnaa iyo xadaanaana ay soo galayso fa akhbaranii wa qara'tu tanna waa ifraadkiinoo fulaan baa ii waramay ayaa taa ku xigta iyo wa qara'tu calaa fulaanin hebel baan ku dul aqriyey tii hore muxuu yidhi labadii lafti samictu waxadaanii lilimlaaye tan muxuu ihi waa lilqaari'i kii aqriyayey cala sheekhi sheekha ku dul aqriyayey iyadna waa siiqa adafa akhbaranii qara'tuna waa siiqo min siiqi ladaa kaba mida laakiin kol haddaan nidhi taxamulka hore ayuunbay umuurahani ka dhalanayaan oy kaba ratimayaan markii hore shakhsigan akhbaranii leh iyo qara'tu leh siduu sheekhiisii uga maqlay xadiidkan ama uga xambaaru uga wariyey waa ku dul aqriyay isagu sheekhu kuma dhawaaqayn sheekhu waa dhegaysanayey ama korka ha ka dhegaysanaya ama kitaabkiisii ha haysto ha kalaba socdo isaguna kii aqriyayey buu ahaaye sheekha ku dul aqriyayey oo marka de hadduu sheekhii isagii ku dul aqriyey waana ka aqriyaya markuu yahay haddii ruux kaleo aqriyaya uu maqlayo cibaaro kaley noqonaysaaye laakiin isagiibaa kii aqriyayey ah marka waxa weye wuxuu odhanayaa markaa akhbaranii fulaan wa qara'tu ayuu odhan calaa fulaanin waana lilqaari'i cibaaradaasi waxay u sugnaatay siiqadan adahani u sugnaatay kii aqri'ayey qira'adanna waa taxamulkii hore calaa shaykhi sheekhii ku dul aqri'ayey wayajuus waxa bannaan isticmaalu lafdi taxdiidi halkan in dee taxdiid lafdigii laba isticmaalo hunaa meeshan oo isagoo isagu kii ku dul aqriyayaba sheekha ahaa uu haddana xadaanii yidhaaho tii hore samaaca walikhbaaru waxaa kaloo bannaan hunaa waa halkan waa qiraa'ada sheekha lagu dul aqriyay ikhbaarna waa bannaanyahe fii maa qablahuyo adoo sheekha carabkiisii ka maqlay haddaad tidhaahid akhbaranii fulaanun way bannaan tahay laakiin ilwalu huwa alwlaa kaa hore ayaa mudan oo ah in marka sheekha laga maqlayana xadaanii la isticmaalo dee samictu kan dambe looma isticmaalayo ilayne e wuxuu maqlayay maaha wuxuu aqriaye marka in sheekha lagu dul aqriyayana akhbarana la isticmaalo ama akhbarani bal waxaan ku joognaa samictiyo xadaanii wuxuu waa sheekha carabkiisa wixii laga maqlay akhbaranii iyo qara'tuna wuxuu waa riixii aqriyayay isagoo sheekha ku dul aqriyayay laakiin arin buu weeye juusidan khilaaf buu ishaarayaa waxa weeye haddaan luqada eegno akhbaranii ama akhbara iyo xadasa wax farqian u dhexaysiinaynaa luqada ma jiro waa waramid uun waa waramid uun bal matalan taas haddaba laakiin xagga istilaaxa ayay ay wuxu dhexaysiiyaan farqigan imaka inoo sheegayo bal markaa saa daraaddeed a'immadu khaasatan mutaqadimiintii siyaqdan isticmaalkeeda waxa weeyaan si luqadu ay keenaysay baabay u isticmaaleenoo ama qaybo kaba midi xadaanii akhbaranii wax keliya ayay wada isticmaala sheekh hadduu carabkiisii hadduu kaba maqlan xadaanii dee waa odhanaya akhbaraniina waa ii waramay luqadii wax diidayaa ma jirto hadduu isagu ku dul aqriyeyna bal maalan oo kii aqriyayay kaba mid aha ku dul aqriyayeyna hadduu idhaha xadaanii culimmada qaar baa waxay isku mid ka dhigaan sheekha wixii laga maqlo iyo wixii sheekha lagu dul aqriyo xagga in wax lagu warinayo isku martabadaabay ka dhigan bukhaarina kitaabkiisa saxiixa awaa waa kitaabulcilmi oo kale dee waanatuu ku tago inay alikhbaar iyo ataxdiid ay isku mid tahay aanay dee rutbo keliya ay tahay mid kastaan laba isticmaalayo aimada qaarkoodna waa imaam malikiina taasoo aada buu qolooyin reer ciraaq ahaayoo iyagu inkirayaba sheekha in lagu dul aqriyo aada buu taa u diidi jiray oo uu lahaaba qur-aankiiba oo dee kaba weyn xadiidkii waa tan ruuxii qaarigii ama sheekhii dee muqriga ahaa ku dul aqriyey ee saas deeta ku dul aqriyay uun sheekhu waa dhegaysanaya uun sidaa wax lagaga wariyo qur-aankiiba haddii ay ku filaatay oo lagu kaaftoomay qiraa'ada lagu dul aqriayo ruuxii qaariid ahaayo isaguna u dabdinayo bal matalan marka taas ah in isagii wax lagaga wariyo oo wax loo kala qaato oo loogu taxamulo dee xadiidkiina yadna min awlaa bay noqon haddii sheekhii lagu dul aqriyu soo jeeday kitaabkiisii haysay ama uu axaadiidan korkaayo lana socday ruuxan qaariga ah in isagii lagaba wariyo bal markaa taas marka iyaga agtooda taxdiid iyo ikhbaar sibaa loo wada isticmaalaya laakiin waana markii dambe istilaaxusu ku sugnaaday culimmada mashaariqadna ay isagaba badnaayeen san uu inoo sheegayu laakin ilawalu huwa alwlaa istilaaxay ku kala farqiyeen oo ay ka dhigeen xadaanii haddii aada isticmaalayso oo waxaad sheekha carabkiisa ka maqashay akhbaranii haddaad isticmaalaysana xaggii luqada ma kala farqin karno waa wixii aad sheekha ku dul aqriday marka wuxuu u leeyahay awlaana markii dambe isilaaxaastaa ku sugnaaday in markaa mutaqadimiinta markaad joogto umuurtan kuma xukumayso culimadii hore mutaqadimiinta barhkood baaba markay sheekhyadooda waxay ka maqleen iyo siba akhbaranii mooye wax kaleba aan isticmaalin ama qaaliban isticmaala waa sida imaamka isxaaq ibnu rahawey oo kale waxa weeyaan akhbaranii buu inta badan qaaliban isticmaalaa xaafidna kolkol waxaa buu yidhaha wax kale maba isticmaale laakiin bal waa qaaliban baan leenahay akhbaranii keliya markaa taasi maaha istilaaxan imaka aan hayno bal maalan qole taxdiidku isticmaashaa u jira lakiin markii dambe istilaaxu sugnaaday khaasatan muslim oo kale iyo abu daa-uud iyo waa qolooyinka aad u kala farqiya bal markaastaas iyo wixii kaba dambeeyey waxay noqotay sheekha wixii laga maqlayna in xadaanii la idhaaho wixii lagu dul aqriyeyna akhbaranii la idhaaho waa istilaaxii baa taa kala duway uun intaa wey oo imaka intan taasuu khilaafkii jiray buu inoo ishaaraya faljamcu haddana jamcintii ayaa ku xigaysa oo waa maxay haalibanna waa ficilkan akhbaray u isticmaaleen iyadoo halkii fa akhbaranii akhbaranaa la yidhaaho baltaa la yidhaho kolle xadaanina xadaanaa way soo gelaysaa iyadu taa oo faljamcu ay akhbaranaa waxaa taa soo raacaysa iyadoo la jamciyo siiqadii oo la yidhaah maxay akhbaranaa iyo waquria waa la aqriyey koley intan bayna qowseyn baa gelinaysaan matniga kaba mid tahay waquria waa la aqriyey calayhi cala shaykhi walxaal ana asmacu anoo maqlaya markaa taasna iyaga u sugnaatay waa lisaamici kii maqlayay kale waa umuuro furuuq dee daqiiqa ay tahay inaynanu fiirsanno markaan kitaab isnaad leh ama asaaniida lehna aan aqriyayna waa umuuro khaasatan istilaaxa marka la dee culimadii mashaariqadii intii dambe mutaakhiriinta iyo waxyaalo ay ilaalin jireen oo macnooyinkanna inoo xambaarsanaa marka muxuu leeyahay imaka haddii halkii akhbaranii akhbarana aan idhaahno waa mid amal aan idhaahno oo la yidhaaho quria calayhi wa ana asmacu sheekhi waa lagu duulqariya anoo maqlaya miyay u sugnaatay waa lisaamici weliba waa fi lqiraa'ati maha saamici lafdiga sheekh waa ruuxii maqlaya isagu oo taa macnaheedu waxa weeye marka uu ruuxu ifraad isticmaalayo akhbaranii ama xadaanii tooraba aan iska soo raacsane waa markuu isagu waxa weyaan ama ka aqriyaya iyo hadday xadaanii tahayna sheekhu isaga keligii xadiidkan uu isaga keligii u sheegayey oo uu kula khidaabayey laakiin haddaan xadaanaan idhaahno waa markaaad sheekha kaba maqasho iyadoo sidan oo kale majlis aad joogto oo sheekha adiga iyo dee keyrkiinba uu xadiidkii u sheegaya taas waa suuradeennii hore ama suuradan akhbaranaa iyo akhbaranii farqiga u dhaxeeya dee kolkol lilcadama isweyneyn way noqotaa saa dee nuuntiaba waa ruuxii almucadimi nafsiguna waa kaay dee oo kale isticmaali jirayna bay isticmaali jiraye laakiin taasi way yartahay markay akhbaranii leeyihiin waa markuu ruuxu isagu ku dul aqriyay ka aqriyay ahaa sheekha ku dul aqriyay hadduu akhbaranaa yidhaaho ruux kala aqriyaya isaguna waa saamic akhbaranaa ruux kale ateeya oo saamic buu maqlay bal waxa weeyaan in samicta qaarian akhbaranaa soosodbal adigu sewaad maqlaysa waxa taa la mida akhbaranaa cibaaradan dee iyadu kaba cad oo ah isagoo yidhaahaa markuu isagu sheegayey ee laga warinayey iyadoo tanna taxamulkiisii dee ay tahay wuxuu ku cadaynayey quriya wa ana calayhi wa ana asmacu oo sheekhii waa lagu dul aqriyey waana asmac markaa akhbaranaa quriya caleyhi waana asmac waa isla mid yaa isticmaalaya waa lisaamic kii dee maqlayay qiraa'ada sheekha lagu dul aqriyaye maqlayay ee ka aqriyaya aan ahayn ayaa cibaaradan odhanaya umuurahana waa umuura asaaniidda inooguba yimaado kolkolna umuurahani waaba istixsaan marka xadaani iyo xadaanaa iyo akhbarani iyo akhbaranaa san oo kale kolkol ruuxu isagoo keligiiyo dee cibaaradan amanuunta hadeena adan waa isticmaali karaa almucadim nafsa ta ay kaba cabiri jireen laakiin way yarto xataa dee waa mala xaakimiya waa umuura u asalaha waa kaa suyuudi oo kale wastaxsanuu limufradin xadaanaa xadaanii buan waxay dee fiicnayeen markaad keligaa tahay sheekha keligii aad wax ka maqashay ha odhanin xadaanaa iyo xadaanii dheh waqaairiin binafsii akhbaranii ruuxii isagu aqriyayey dad kalebaha lama joogay kol hadduu kii aqriyaya ha yidhaa akhbaranii laakiin haddii ay dad kula joogaan xadaanaa oo waxa weeyaan haddii aad qaarigii maqashay wain samicta qaarian akhbaranaa ruux kaloo aqriyaya haddaad maqlayso akhbaranaa dheh bal markaa tanna waa martabo faljamcu tii horey ka yar martabo hoosaysa jamci intii ay akhbaranaa iyo waquria caleyh wa ana asmacu lisaamici bay u sugnaatay fa washaafaha wa kataba wuu ku siyaadsada halkaa iyo wacan intaas dambabana bilcijaasati waalmukaatabati ijaasadii iyo kitaabadii bay u sugnaadeen oo muxuu tanna waa dariiq kale oo dee duruqdii adaa ama kaleoo siiqal adaa kaba mid ah laakiin ka ratibmaysa markii hore taxamulku wuxuu ahaa markaa wuxuu idhi ambaa ambaa ambaa xaggii luqada waa bimacnaa akhbara marka alinbaa bimacna alikhbaar curfigii mutaqadimiintana wax farqiga u dhexeeyey may jirin akhbara iyo ambaa marka mutaqadimiinta hadduu ambaani yidhaaho waa macnahan luqadan ku xambaaraynaa ee akhbaranaa uu laba mid yahay laakiin mutaakhiriintii baa isticmaalkan dambe isticmaalay oo waxa weeye taxdiidka iyo ikhbaarkii iyo imbaagii waa isla wada midun yowmaidin tuxadisu akhbaaraha walaa yunabicuka milu khabiir bal maalan waana mutaqadimiinta curfigoodii hore laakiin mutaakhiriintii malaa qarnigii shanaad iyo markii la soo gaadhay ayay ambaa markay isticmaalaan ama hadduu idhaa ambaanii fulaan waa ijaazo waa ijaazo maaha samaca lafdigii sheekha laga maqlay maaha aqrin lagu dul aqriyey marka maxaa la mida ah halkaas xaafid muxajar baa nuqba والإنباء بمعنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة إنباء بمعنى الإخبار وهي saasuye dadka mutaakhiriinta curfigoodii mooyo isagu waa bimacna alijaasa saacan oo kale marka amba abuuli muxuu ku xigsiiyey shaafaha haddii la yidhaha iminka shaafaha ni luqada aan eegno waa waxaan isaga igula hadlay weeyaanoo afkiisaan ka qaatay almushaafaha ruuxan uu laba hadlaye waxaan afkiisa kaba qaadanayo sheekh mubashir raxmatullaahi caleyh waa shaafa u kaba cabiri waa faruuriyeysiyo macnaa dee ninkan dibnihiisii buu ka qaatay hadalkanuu kaba maqlo cid kale maaha shaafaha waa dee walow kale lafdigii mufaacalihii buu eegayo dee afkii soomaaligana kaba cabire e, bal waxa weeye raxmatullaahi caleyh shaafaha hadduu yidhaaha shaafahanii fulaan luqada maxay keenaysay waa ila hadlayo dee waxaan waa min fiihi ilaafiya ama dee taasoo kale ilaahuduniya laakiin maxay u isticmaaleen istilaaxa marka yimi hadduu shaafahani yidhaaho waa ijaazadii lagu dhawaaqay eeg waa ii ijaaseeyey isagoo ijaazada muu qorin waa ku dhawaaqaya alijaaza almutalafada biha ayay mushaafaha kaba cabireen waana taan wa kataba istilaaxii mutaakhiriinta ayaan ku soconnaa isilaaxii mutaqadimiinta haddaan eegno axaadiista qaarkood oo inbaka bukhaariga habeenaha ku maraynay cabdulaahi bni abi awfa ayaa katabay ilaa cumar ibni cubaydilaahi uba qoray taasi waa axaadiis la qoro oo loo qorayo ruux kale ama ijaasa la socota ama yaanay laba soconinbo iyo kitaabada caadiga ahayd waxaa weliba asaaniidda hore inoogu sugan laakiin mutaakhiriintii baan eegaynaa kutubta imika haddaan eegno usuusha ah katabadaa dhexdooda gelaysa ee asaaniidda gashay kataba ilaya fulaan maaha ijaazadan imaka aan hayno waa kitaabadii cadiga waa axaadiisa u qorayo ruuxii u qorayo laakiin halkan maxay tahay wa kataba uu qoray maaha axaadiis la isuba qorayba waa ijaazadii maktuubad ahayd ruux kale ayaa loo diraya wuxuu fulaan baabu odhanaya kitaab bukhaari oo asaa fulaan baan kaba wariyaaye iga wari qoraal buu ku siiyey maxay noqon kataba ilaya waa ijaazo shaafahaniina waa wixii alijaasa almutalafada bihaa weeye marka waxay labadoodan ay arintoodu noqonaysaa almushaafahana waxay ku idlaaqeen alijaaza almutalafada bihaa almukaatabana ama kataba ilaya fulaanna waa alijaaza almaktuuba biha ijaazadii la qoray ayay u isticmaaleen waana markaa dambe dee isilaaxyadu waxan ay kuba sugnaadeen marka tan buu idhi weli khabarkii muhridine fa ambaa lafdiga ambaa iyo wa iyo wa wa can canta waxaan arkayn dee axaadiistaa la kala warinayo can fulaan waana tii dee lahayduun bal ruuxu hadduu mudalis yahayna waa laga joogsanayay riwaayadiisa haddaanu mudalis ahaynoo ruuxan laba kulmayna samaac baa lagu xambaarayay waana cantan asaaniidda inoo dhacaysa ee cantaasoo kale marka taasi waa wakhtigii horey ah laakiin mutaakhiriintii qoladan amba ijaazada u isticmaasho weeye waa quruntii malaa qarnigii saddexaad dabadeed markii lasoo weydaartay ee qarnigii afraad ayay can maxay u isticmaaleen hadday idhaahaan imaka akhbaranii fulaanun ama xadaanii fulaanun can fulaan cantaasi waa ijaazo mutaakhiriintii can fulaan halkaas saaniidooda kuba sugan ijaazay tahay oo istucmila ijaazatan fi da zaman oo laha siiyo dibo zamanka dambe ijaaza loo isticmaalayba cantii oo maaha cantii hore taqaanay ee kolkolna la odhanayay ruuxa markaa mucaasirka cancanadiisii waxay ku xambaarnaysaa haddii liqa la helay salaama meetadhis samaac bay ku xambaarnaysaa tii maaha waa waqtigan dambe ayaa maxaa isticmaalay haddaba intiiba iswada raaci fa ambaa wa shaafaha wa kataba wa can lilijaazati walmukaatabati maxay u sugnaadeen ijaazadii iyo mukaatabadii umuuraha imanka halkan taxamulkaa dee siiqdii buu inoo tiriyo inoo soo baxay maxay tahay assamaac min lafdi sheikh alqiraa'atu calayhi taasoo kale alqiraa'a calayh bal ama dee iyadoo iyaduna sii qaybqaybsantay iyo alijaaza waa saddex wej oo awjuhda iyo taxamulka kaba mida kuwo kalena uu inoo soo wada ayaa imaka halkan siiqooyinkan inooga soo baxay inay waxa weeyaan siiqadan adaa waxay daba socotaa markii hore taxamulkii hore suu ahaa iyo warintii hadaba maxay isticmaaleen ambaa shaafaha kataba lilijaazati walmukaataba mukaatabadna waa taani waa wixii ijaazadii almaktuubi baha ayay mukaataba yidhaaheen waana mutaakhiriintii ragga hore mutaqadimiinta curfigooda waa ka duwan yaha taasi oo kataba axaadiii xadiid baaba laysu qorayaa ma axaadiid laysu dirayaa ama ijaaza la socota mayaanay la soconay kataba ilaya fulaan bay odhanayeen ee waatan marka wuxuu hi walawalu ka hore ka hore waa ambaa iyo walakhiiru ka dambe wacan fi lijaazati ijaazadii bay iyaga u sugnaadeen mutlaqan xaalatay iyadoo la idlaaqay oo wax qaydiyo waxyaalo aan laguba qaydin waa ijaasadiisi guud laakiin maxay labada kale shaafaha iyo kataba midna waa alijaaza almalfuud almutalafada biha bay noqon waa ijaazadii lagu dhawaaqayay marka ijaazadii kale la qorayo shaafaha lama odhanayo katabana waa alijaaza almaktuuba biha weeye ijaazadii la qorayey oo ijaazadii lagu dhawaaqay ee uu yidhi bas kitaab fulan baan kuu ijaaseeyey ama axaadiida ah lama odhanayo labadan e, laakiin kuwa kale can iyo ambaa waa cala alilaaq fi lijaazati mutlaqan labadana qaydkaasay leeyihin oo waa kanba inoo sheegayoo wahaani ka labaad ka labaad muxuu ahaa shaafaha buu ahaa soo maaheen ka labaadoo shaafaha buu ahaa afartan buu ku tirinayaa eeg amba'a shaafaha kataba can afartan buu ku kala qaadayaa intii horta wuxuu wada yidhi isku duuduub waa lilijaazati walmukaataba ay sugnaadeen haddaba iyagiibuu sii kala qaadayoo falwalu ka horo waa ambaa iyo walakhiru ka damboo can eh fi lijaazati mutlaqan si guud ba ijaazada loo isticmaalaa marka la eega mutaakhiriintii wathaani ka labaad waa shaafaha keliya maxay noqon idaa shaafahahu markuu kula hadlo biha iyada ashaykhu waa biha bilijaazati ashaykhu shaykhu markuu kula hadlo waa wixii lagu dhawaaqayey ee uu yidhi kitaab fulaan ama axaadiitaasaan ku ijaazeeye iga wari taasaa loo isticmaalaa falaa yustacmalu shaafaha looma isticmaalayo filmukaatabati wixii kitaabo galay ee laysu qoray ee ruux ruuxaan laba joogin ijaazadii uu qoray waaliuka saddexaad waa katabadii weeye waa idaa kataba hadduu qoro bihaa ijaazada ileyhi shaksigan dee isaga ra-wigiisa uba qoro min beledin beled kale ugaba qoro oo markaa koley xaasilku waa intaan marka horeba aan ku celceliyey ee ahaa almushaafaha waxay ku idlaaqeen fi lijaazati almutalafadi biha almukaatabana waxay ku idlaaqeen fi lijaazati almaktuubi biha intiibuu halkan saa sheekhu inoogu sheegay afartiina wuu inoo kala qaaday marka muxuu ihi wayjuus waxa bannaan isticmaalulkhbaari iyaduu arinku ijaazo yahay ikhbaar in la isticmaalo akhbaranii la idhaaho fiiha fi lijaazati muqayadan xaaliya laakiin iyadoo la qayday oo maxay lagu qayday biqowlihi ijaazatan aw mushaafahatan aw kitaabatan aw idnan aw naxwa dalik oo maxay tahay akhbaranii waa taan aragnay oo qiraa'ada cala sheekh baa loo isticmaalayay culimmadii hore mutaqadimiinta idna akhbariyo xadaamay kala soocinba oo bukhaari hadduu xataa sheekhadiisii akhbaranii ama xadaanii taas isaga agtiisa farqi uma dhaxayn isla quwana way ahaayeen haddaad sheekha ku dul aqriyaysa iyo haddii aad sheekha ka maqlayso way sinaayeen oo ma kala martabo badnayn laakiin dee say u badnaayeen baa in la kala horreysiyo laba martaba ay kala yihiin ah marka muxuu leeyahay akhbaranii idlaaqeeda waa ta aan soo maray laakiin akhbaranii oo qaydan haddii laba isticmaalo maxay noqon way banaantay ijaazadii in loo isticmaalo akhbaranii oo qaydan culimada qaar oo xadaanii idlaaqay ijaazadii way ku ceebeeyeen taasoo dee macno tadliis baabay kuba tiriyeen oo dee si kale loo qaadanaya eh, laakiin haddii la qaydo dee qaydkan baa cadaynaya wuxuu yahay oo sida loo qaydinayaano muxuu odhan inaad tidhaahid akhbaranii fulaanu ijaazatan ama akhbaranii fulaanu mushaafahatan ama akhbaranii kitaabatan kitaabada markaa waa dee wuxuu kuu soo qoro ijaasaa ama akhbaranii idnan iyo naxwi daalika waa macaanidii ijaasada taasna way bannaantay in laba qaydo wa mutlaqan cinda qowmin laakiin oo waxa uu leeyahy wayajuusu waxa banaan isticmaalu akhbaari fiiha muqayadan xaalu yahay wa mutlaqan xaalu yahay cinda qowmina laakiin kole waa dad waa qowl daciifuu noqon waayo iihaam iyo labsi baa ku sugnaanayo qiraa'adii baa loo qaadanaya ama samaacii kaleba akhbarana oo la idlaaqo iyadoo ijaaso loo jeedo walanaa waxaa noo sugnaaday fiihi noocan fiigiisa tafsiilun tafsiil bayanaahu fii kayri hada alkitaab koley tadriib iyo walow tadriib marka aanu alifnayn laakiin saddex iyo labaatan jir oo haddana aan arkayno intaas oo kolba kitaabo uu ishaarayuu leeya halkaasaan ku cadeeyey halkaasoo waa muddadaa yarbu e, kutubta aada u badan ba lahaaye laakiin halkan meel aan ahayn ayaanu tafsiil aanu ku cadaynaa jireen bal adugu hadaladiisa kolley waxaan kaba helaynaa tadriib raawi bal tafsiilka uu gelinayo waculima waxaa la ogaaday mimaa saradnaahu waxaanu soo taxnay umuurta aan soo sheegnay inaysa soo dabagelina siyaqi fii siyaqi aladaa ana wujuuha taxamuli inay siiqada adigu waxaan nidhi taxamul bay ku xidhantahe ana wujuuha taxamuli taxamulka wujuuhdiisu waa duruqdiisu waxa weeye maxay asamaac min lafdi sheekh waa mid waa tii u sarraysay wاlqirاءaةu wالsamaacu calayhi aqrin la aqriyood ku dul aqrida alqirاءaةu calayhi ama asamaacu calayhi cid kala aqriyaysa ee laakiin adiguna waad maqlaysaa iyo wlijaazatu ijaazadna waa fasaxa riwaayadii laysu fasaxayo ama lafdiga laysugu fasaxa ama kitaabihi anwaac badanna iyadu way leedahay oo iyadaa dee anwaac badan leh wahiya haddaba wujuuhdan taxamulkee saddexdan uu inoo sheegay muratabatun way tartiibsantaho fil culuwi xagga saraynta kadalika saa imika u kala horeysiiyo maxaa ugu hor sareeya asamaac min lafdi sheekh qolooyin simayo way jireen labada laakiin bal taasaa u hor saraysa maxaa ku xiga alqiraa'atu cala sheekh maxaa ku xiga alijaaza kamaa afaadahu alcadfu bilfaa saa uu markaa faa'iideeyey cadafkan aan fa isuguba cadafnayo xaggaa siiqooyinkii baan ka qaadanaynaa samictu waxadaanii markaa faljamcu faambaa intaba fabu isugu cadfay maraatibta kala sarsaraysa oo sidan dee cadafka aan fa isugu cadfin cadina iyadafadina tacaqiib bay keenaysaa maaha waxaweye markaasay taasba aan cibaaradaasi noo faa'iideynayso haddaba ijaazadii ayaa iyadu qaybo ah waana kala sarsaraysaa ijaazadiibuu intan kaga hadlayaa wuxuu idhi waarfacuhaa arfacu ay anwaaci alijaazati weye ijaazada anwaacdeeda ta ugu saraysa ilaa sideediya bay gaadhsiiyaane almuqaarinatu ta la xidhiidhsow bikasri raaci raacdaa la kasrina waa ismu faacil lilmunaawalati dhiibid wax laysu dhiibo waa limaa fiiha waxa ku sugan oo mina tacyiini kitaab wixii laysu ijaasaynaya oo la cayino wa tashkhiisi muujin laba muujiyo dee isagiibaa la keenaya la suuraynayaa suuradiisiiba cade taas wey waa ijaazada munaawalo la socota ayaabay barhkood samaaciibaabay heerkiisa gaadhsiiyeenoo taas baa ijaasooyinka ugu heer sarraysa waxaa keenaynaa waa tacyinkan iyo tashkhiiskan ee suuradeedu waaba tanoo wuxuu idhi wasuurataa suuradeedu waxa weeye an yadfaca inuu dhiibaa ashaykhu sheekhi aslahu asalkiisii aw ma yaquumu maqaamahu ama wax asalkiisa meeshiisii joogo se farac lagaba qoray ah lidaalibin ninkii daalibkaa uu dhiibo aw amase yuxdira uu keeno adaalibu daalibkii alasla asalkii buu lisheekhi sheekhii u keenaya daalibkii wayaquulu lahu markaasuu sheekhina odhanayaa oo labadii ama dee sheekhu keeno oo markaa gacanta ha ka geliya daalibkii ama se isagu daalibku haba keenee sheekhiibaa odhanaya haadihi riwaayatii can fulaanin tani waa riwaayadaydan hebel ka warinaye farwihaa canii canii ya baa dhacdee kordhiso aniga iga wari markaa muxuu leeyahay almunaawala waxay ka dhigantahay bal kitaabkana ka soo qaad ruuxii daalibka aan dhiibo markan gacanta kaba geliyo aan idhaaho kitaabka fulan baan kaba wariyaaye adiguna iga wari kitaabka waa kaa mushakhaska ah isagiina muddaan u dhiibayaayo caari ahaan noqoto ama siin si uu uga naqlisto waxaas haddaan intan u dhiibo kala noqdo <laughs> ijaasadii mujaradka ahayd ee lahaa kitaab fulan baan ku ijaaseeye waxays ku dhaamaan ma jirto ee kitaabkii waa u dhiibaya caariye ahaan ama hiba ahaan ama taa siuu dee isagii wixii ugaba qorto taasi ama kitaabkiisii uu haystay hadduu hore usii qortay uguba saxdo taasoo kale maxaa laydhaha munaawala laydhaah kol hadday munaawaladu waa isu dhiibid eh ay ijaasa la socoto la socoto waan kuu ijaaseeyey sidaasaanan kuma wariyaa waa heerka ugu sarreeya marka la eego wax laysu ijaaseeyo taasaa u sarraysa washuridat waa la shardiyey ayilijaazatu inay ijaaza la socoto ijaazadiibaa laha ay lilmunaawalati munaawaladii loo shardiyey oo imika waxa shardi u ah weeye markay qiimaha yeelanaysa ama ay ugu sarreynaysa ijaazaadka qaybaheeda inay ijaaza la socoto markaa waxa weeye falaa tasixu markaa ma ansaxayso shardina way u tahay ma ansaxayso alriwaayatu warin biha iyada wax lagu wariyaa ilaa in qaranaha inuu la xidhiidho uun mooyaane iyada biha waa <clears throat> ijaazadii ay la xidhiidho oo la xidhiidhiyoba biha munaawaladii ijaazada uu la xidhiidhiyo oo muxuu uga jeedaa imaka intan in marka munaawaladii wax lagu kala warinayo waa marka intuu kitaabkiina u dhiibo uu yidhaaho kitaabkii iga weri taas weeye laakiin hadduu kitaabkiina u dhiibo wax ijaazo ah muu raacin waa munaawalo keliya markaas ijaasa lama socoto kitaabkunbuu u dhiibay bal uu ogeysiye wuxuu hi hebel baan kaba wariyaa waaba kaas ama agtiisii ha ku daayo ama ha kalaba noqdo wax ijaasihii may raacin dee idan ma jiro markaa fasax ma jiro oo markaa dee taa laguma warinayo taa iyada waxba laguma warinayo in lagu wariya ma banaanee laakiin waa markay ijaasa la socotay eerkan yeelanaysa washuridat waa la shardiyey waa ijaazadii aydan eh, lilwijaadati wijaadadiina waa loo shardiya waa nooc kale anwaacdii taxamulka kaba mida wijaadadii wowda way kasirsan tahay waana masder muwallada malaa qolooyinkan istilaaxa iyo ayuunbaa masderkan san u samaystay ee carab wax laga maqlay maaha carab wajada ama wijaado lagama maqlin eh, laakiin waxay iyaguna eegeen waxay arkeen carab oo ficilka wajada macaanida kala duwanuu leeyahay ay masaadirta uu leeyahay ay kala dududay oo carab ay arkeen iyagoo bal isticmaalay wajdan iyo wujdan oo bal matalan taas kale iyo wujuudan iyo wijdaanan ficilkuna waa wajada yajidu waana macaani kala duwanoo haddii ay tahay helitaan iyo wax la helo iyo bal matalan taas kale <clears throat> wajada markaa yajidu wujuudana waa bacnaha saabah oo kale hadday tahay bal maalan imaka hinadii oo kale ama uu bimacna istakhna wujdan baabay isticmaaleen wajdan maxaba iyo waxyaala u isticmaaleen waa masaadir macaani kala duwan bay marka ayay arkeen iyagoo u kala farqiyo deetay iyaguna tan laba yimaadeen wixii laga helaya suxuf kitaabaad aragtay suxuf baad aragtay ruuxaad garanayso khadkiisii garanaysa axaadiitiisii ku qoran tahay sanadkiisii baa ku qoran bal matalan taasoo kale ayay deeto wixii taa lagu helo haddii ay ijaaso aad u haysatood sheekhan ijaaso ka haysatay waad kaga warinaysaa haddaana ijaaso jirinna dee inaad tidhaahdo khadkii hebel baan waxaa ku arkay mooyaane akhbaranii iyo can iyo waxba ma isticmaalayso warin iyada aad ku warisaa ma jirto saa daraaddeed wijaadadiina marka wax lagu warinayo waxay u shardiyeen ijaazadii marka wijaada maxay tahay wahiya an yajida inuu helo weeye bikhadin qoraal iyo khad yacrifu waa wax qoran weeyaan oo wax maktuuba yacrifu uu garanayo kaatiba uu kaatibkiisa uu garanayo waana khadkiisii kani aw axaadiid buu ku arkay marka haddaad axaadiid ku aragto oonad ijaazo uga haysanoo dee kitaab fulan baad ku aragtay ama khadkiisii garanaysa axaadiidu sanadkiisa ku warinaya aad aragtay falaa yaquulu ma odhanayo akhbaranii fulaanun hebel baa ii waramay bimujaradi wijdaani helitaankiisa uu helay helitaankiisa waayo waxa weeyaan daalika arinkaasoo ah khadkaa uu meesha kuba arkay uun keliya ma odhanayo akhbaranii fulan kuma odhanayo bal bimujaradi wijdaanihi daalika kolay dabcada daaru annahuda kumay sugnayn annahuda waan iska yar calaamadsanaynaa waayo maan laqbaynba waayo laqbadiibaa san ah dabcada kalena kuma sugna aduu yar dabdisan marka koley makhduudaadkan iyoumaan laamina falaa yaquulu akhbaranii fulaanu bimujaradi wijdaanihi dalika heliddaa uu helay ee axaadii nin uu garanayo khadkiisii ku arkay uun akhbaranii fulan ma odhanayo ilaa in kaana lahu minhu ijaazatun ilaa in kaana lahu inuu isaga u sugnaaday minhu shaksiga ijaazatu ijaaza ay xaggiisa ugaba sugnaatay mooye oo hadday ijaaza ugaba sugnaatay dee wuxuu odhanba can fulaan waa canti ijaazada ama amba'anii fulaan waa tii ijaazada ama akhbaranii fulaanun ijaazatan dee waa inuu qaydee haddii wax ijaaze aanay u sugnaanin wailaa falyaqul ha yidhaaha uun wajadtu bikhaii markaa kama warinayo imaka halkan laakiin wuxuu sheegayaa inuu khadkii fulaan uu ku arkay badanna culimadu taa way isticmaaleen wajaadan bal iyaduna waa duruqdii taxamulkee laakiin markii dee ijaasa la socotay dariiq taxamul noqonays mee dariiq dee waxa weeyaan taxamul ay noqonaysaa adihiina wuu odhanayaa cibaaradan ama uu isticmaalayaaba hadduu akhbaranii qayde iyo haddii alfaadihii ijaazada loo isticmaali jiro isticmaalaba amaa marka kale wajadtu bikhadi boo dhan walwasiyatu wasiyadii iyadana bal waxa weyaan de waa umuur loo shardiyayo in ijaazadii wahiya wasiyadu waa duruqdii taxamulku inoo tirinaya an yuusiya inuu dardaarmo weeye cinda mowtii markaa uu dhimanayo ama uu safarii safarkiisa agtii biasrii waa kutubtii uu lahaa asalkiisii uu dee warinayu riwaayada u lahaa limucayanin shaksi mucayan oo uu dardaarmo falaa tajuusu lahu ma banaana riwaayatu warintiisa canhu kutubta ama dee waxaa ku qoran asalka uu kaba wariyo bimujaradi lwasiyati dardaarankaasoo keliya ilaa in kaana lahu inuu isaga u sugnaaday un mooye minhu shakhsigan muusiga ee dardaarmay ijaazatun ijaaza xaggiisa ay ugaba sugnaatay mooye oo arrin kaleo dee culimada kaba dhacayso kol isagoo markaa waqtiyada uu dhimanayo ayuu kutubtiisii haystay dee axad talaamiidiisii kamida ah ama asxaabtiisiiba u dardaarmi jiray abuqilaababa kutubtiisii isagoo shaam jooga ayuub sakhtiyaani ugu dardaarmay bal maalan taasoo kale haddaba in taasoo kale horta hadduu ruuxu marka hore isagoo u dardaarmay yidhi waan kitaabkiisiibuu u dardaarmay waanu ijaazana la socoto ijaasuhu waxa halkan ku qoran buu marka horeba ijaaso kaga haystay uu ku warinaya wasiyadaasna waxbuu kuma warinaya isagoo laakiin dee cadaynaya xaaladu say tahay ijaazadii baa saxaysa laakiin haddana kitaabkii waa loo dardaarmay kitaabkii wuu hayaa gacantiisa soo gel wix ijaaso uu sheekhu uu ijaaseeyena may jirin marka caynkaasa dee wasiyadan un kagama warinayo canfulaan ma odhanayo isagoo idhaa wijaadadii hore isticmaalu idhaa wajadtu bikhadi fulaan mooyaane wasiyay taasna idhahaan oo bal weri intanoo dhan wax lagu wariyaa waa haddii ijaaza ay jirtay waliclaamu waa kii ugu dambeeyey halkan intuu inoo sheegayey waaba ogeysiintii ogeysiin wax lays ogeysiiye oo muxuu yahay wahuwa an yuclima inuu ogeysiiyo weeye yuclimuna ficilka mastarkaaba aclamo ficilkiisii weeyaan oo ficilkaa markaa dee rubaaciga ahi an yuclima inuu ogeysiiyo ashaykhu sheekhu axada dalabati dadkii dalabadaha mid kaba mida biannahu yarwi inuu warinayo kitaaba kada kitaabka caynkaasa can fulaanin hebel uu kaba warinayo falaysa uma sugnaanin liman aclamahu kaa uu ogeysiiyey ee daalibkaa uma sugnaanin alriwaayatu warin canhu sheekhii uu kaba wariyo bimujaradi dalika ay bimujarad اliclaam iclaamkaasoo keliya inuu kaba wariyo ilaa in kaana minhu ijaazatun inay ijaaza u sugnaatay mooye waxaan oo dhan barhkood baa wax ku warwariyey laakiin dee waa sidii sawaabkaai tani oo marka maxay tahay sheekhiibaa wuxuu odhanayaa nin daaliba kitaab fulaan hebel baan ka wariyo sanadkaygu waa kaa intaasoo ku daystay wax kabuu ogeysiiye dee ogeysiintaasi maaha taxamul iyo wuxuu kaba warin karuu odhan karo can fulaan ama akhbaranii fulaan odhan karo laakiin haddii arinta oo de bimujarad iclaamkaasuna ina waxa dhici kartaba inuu ogeysiiyo onu laakiin uma fasixin werinta uu kaba isaga kaba warinaya khalal jiro daraaddeed aanu uguma fasixin baa suurtagala laakiin hadduu matalan yidhaaho kitaab fulaan waxaan ka wariyaa hebel ama sanadkaygu waa kaa ee iga wari iclaamkii waa lagu warin karaayo dee ijaaza meeshii jirta ijaazadan baa waa taa taasna in wax lagu warinayo aynu soo maray oo bal maalan hadday ijaaza jirto wasiyadii wijaadadii tan uu ku warin haddaanay wasiya iyo ani waxaan ijaaza jirin xaalad cadaynaysa undesan uu bal matalan waxaan uu soo naqlinayo ama ha yidhaaho wajadtu bikhadi fulan haba yidhaaho dee wasiyad iyo wixiina taas bay noqon ama ha yidhaaho bal matalan dee kitaabkaa ah sheekh waa wariya una laakiin isagoon dee lahayn waan kaba wariyay waxyaalo saasaa isticmaalee laakiin yaanu riwaayo dariiqeed kaba dhigin wey aan wacdii taxamulka halkaasu wixii uu inoogaba sheegayay aan kagaba baxnay siiqdii adihuna aan wacdaa taxamulkay kaba ratimayeen bal markaasoo dee wijaadadii iyo wasiyadii iyo iclaamkii iyo ijaazadii iyo samaacii iyo bal maalan qiraa'adii iyo intuba de waa wujuhdaas taxamulkeen anwaacu cilmi lxadiid bal umuuro kale uu soo ururinayo sheekhu oo cilmiga xadiidka anwaacdiisu way badan tahay ibnu salax oo kale shan iyo lixda nooc buu kitaabkiisa ku sheegay kitaabkeenana in badanoo ka midii waaba intaasaba mukhtasaraatee way kuba sheegayiin waxna waa kan inoo ishaari doona ee bal inoo ishaari doona dee waana laga kordhiyo ilaa boqol nooc waa la gaadhsiin karaa marka la kala saaro bal siyuudi tadriibkiisa markuu dhowr iyo lixdankaa imaam nawowine ibnu salaax buu ikhtisaarinayay kitaabkiisee sheegay xagga hoose waxyaalo anwaac badan ayuu kagaba daraaye bal anwaacdu way badan tahay laakiin qaybo anwaacdii ka miduu inoo ishaaraya oo wuxuu yidhi wa min alanwaaci anwaacdii waxaa ka mida ah fii cilmi lxadiid cilmigan xadiidka anwaacdiisii dabaqaat ruwaat waana waxyaalo aada muhima ah. waana umuur dee koley sharxii nukhbuu daba socdaaye xaafid nukhba iyo sharaxeede khaatimo muhima ah uu kaba dhigtay oo usoo qortay hadaba dabaqaat ruwaati ruwaadda dabaqaadkoodii oo maxay ay macrifatuha ah, ruwaadda dabaqaadkoodiioo la garto dabaqatan bacda dabaqa waa dabaqaadkii ruwaadee dee kala dandambeeyey in la garto ruwaaddiina ama dabaqadiina isaga inoo fasiray walow wax horena aan soo marrayo ay ruwaati waaba ruwaaddii almushtarikiina wadaagsaday fi sinni xagga da-da iyo washuyuukhi sheekhyada oo dabaqadu waxa weeye waa dee koox kasta ama jamaaco kastaoo iyagu wadaagsanaya ama xaggii da-diibay iskuba dhow yihiin ama sheekhiyo la wada kulmeen ama sheekhiyo ayay la wada kulmeen bal taas baa waxaa la odhanaya dadka caynkaasa ee wadaagsaday dadii qaaliban ama sheekhyada la kulankoodii waa isla dabaqo keliya ama dabaqa isku yihin haddaba dadkan dabaqaadka in la gartaa waa shay muhima maxay faa'iidadiisu tahay waa liya'mana si uga aamin noqdo min tadaakhuli lmushtabihayni labadii isshabahayey ee maxay markaa iskuba shabahayee xaggii dee marka la asmaadii iyo waxyaalahaas isdhexgalkooda kol hadday dabaqadii ku kala tegsan yihin oo macnuhu waa maxay kolay fawaa'id badan bay leedahay maaha tan uun dabaqaadka ruwaadoo la garta aad buu muhim u yahay oo bal dee waxa weeyaan waxyaalahaan kaba faa'iidaysana xataa asaaniidda cantii dhacaysay maa xaqiiqa ma waa dad wada kulmayba mise waa dad aan isba soo gaadhinaya waxyaalo waxaan ku heli karno oon kuba ogaan karno dabaqada garashadeede bal faa'iidadanu noo sheegtay waxa weeyaan haddii laba ismi ay jiraan oo iswaafaqsan oo adigu isla mid ah in oo dee markaa ishtibaah meeshii uu ka imanayo aynaan kala saarahayn laakiin labadaasi ay dabaqadii ku kala duwan yihiinoo nina waaba saxaabi nina waaba taabici ama atbaacu taabiciintiibay ka mid yihiin magaciina way kuba kulmeen dee markaan eegnay dabaqadiisa garanno waan kala garanaynaa markaas haddii aynaan dabaqadii kala garanayn waa uba badannahay nin saxaabi ah iyo nin atbaacu taabiciintii ama kaba dambeeyey ayaa markay magacii kuba kulmaan baa kolkol aanu ruuxu kalaba saarahayne faa'iidada dabaqadoo la garta waxaa kaba mid ah asmaadii inay isdhex gasho oo la kala garan waayo in marka la eega iswaafaqday kol hadday dabaqo ku kala tegsan yihiin tii baa lagaga aamin noqonaya dabaqadiibaa kuu xadidaysa ninka magacan le kuu yahay oo makaa mutaqadimka ah mise waa kii mutaakhirkaa ah. taas baaba faa'iidadii kaba mida marka in la garta waaba muhim buu leeyahy wa buldaanihim eeg wa min alanwaaci dabaqaat ruwaati wa buldaanahum iskaba rafci walow dee macrifatu dabaqaati ruwaat halkaas baa iskaba qadarnayd iyo in la garta ruwaadda belediyadooda tadna waa cilmi muhima waxana koley kutubay ku wada khaas yeeleen waxan uu inoo ishaarayo iyadna muxuu idhi waliyamana siuu ruuxii uga aamin noqdo min tadaakhuli lismayni labadii ismi isdhexgelkeed almutatafiqayni iswaafaqsanaa idaftaraqa hadday ku kala tagaan fi nasabi nisbadii ay ku kala tagaan nisbadii oo iyadu waa tii hore oo kale faa'iidadii oo kale aan ka helaynaa maalan waa maxay laba shaksi baa isla magac ah laakiin nisbadii bay ku kala duwayiinoo ka soo qaado waa iyadoo kadna waa fulaan matalan beledkiiba aan eegno fulaan albasriyi weeye kadna waa fulaan addimashqiyi taasay yihiin beledkii bay ku kala tegeen nisbadii hadday reer ku kala tagaanna waa saasoo kale maxaa haddii aad macrifo u leeday umuurahaas buldaanta ruwaadda kala garanayso markiiba waad kala soocaysaa inay nisbadoodan iyo beledka loo nisbeeyaa ku kala cadaynaya ku kala soocaya labadan shakhsi ee xaggii magaca kuba kulmay taasna waa shay muhima wa axwaaluhum halkan alifta wowda dabadeed alif kordhiyo wa axwaaluhum waxaa kaloo iyadana culumtii xadiidka kaba mida axwaashoodii oo la garto tacdiilan hadday tahay tacdiil la caadil yeelayo iyo wa jarxan jarxi laba jaraaxaynayaba oo waa umuuro intuba dee kutub kala duwan bay leedahay siuu ishaari doono ee waxyaalaha kale muhimkaa ah waxaa kaba mida ah in la garto ruwaadda axwaashooda axwaashu maxay noqonaysaa waa dee xaggii cadaalada iyo xaggii jarxiga taas axwaashoodii la kala garto bal waa wixii xadiidka sixadiisa iyo sixa la-aantiisuba ay kuba xasilaysay axaadiistiina lagu kala garanayay koodii la qaadanayay ka aan la qaadanahayn taasbaa dee asaasba uba tahay in laba garto taasbaa iyaduna waxyaalaha muhimkaa ah kaba mid ah wayurjacu waxaana loo laabmayaa ila alkutubi almu'alafati fii dalika xagga markay noqoto ruwaadda dee cadaaladooda iyo jaraaxadooda ama jarxigooda ama cadaala la-aantooda kutubtii halkan loo dejiyey maxaa waxaa ka mida ah, kahiqaati libni xibaan waana madbacaysanyey walilijriyi wathiqaati lilcijri waana madbacaysanyey subkiyana waa tartiibiyeen waanan hore mutaqadima cijri waducafaai lahuma oo labadaba imaka waa raaciyey horta dee ducafaa almajruuxuun oo ibnu xibbaan leeyaho inoo madbuucaysani waa jirtaa bal eh, labadoodiiba laakiin waa kan u wada tiiriyey bal haddii lafdigan aanay dee waxa weeyaan saasay tahay eh, ibnu xibbaan iyo cijri hiqaad bay leeyihiin ducafana way leeyihiin weli dahabiyi dahabina u sugnaado dahabi almuqni fi ducafaa oo yarna uu leeyaho laba mujaladoo yar laba mujalada iska dhexdhexaada dee kitaabkiisan weyne aada u qayimka almiisaan taasna wuu leeyahay oo kitaabkiisan miisaan ee dee dabacaadkiisa badnaa afar mujaladu ay haayeen dabacaad ziyaadaadii ay la socdaan takmilooyin iyana toddoba mujalad lagu madbuceeyena way jiraan bal qolooyinkaas kutubtoodiibaaba kaba mida ah. intaasun kutubta kuma koobna way badan tahay oo waxyaalaha aad ka helayso raawiga hiqada ah ee la tacdiiliyey iyo raawiga aan hiqada ahayn ee majruuxa kutubtaas baaba loola laabmaya dee waxaa kaloo jirta kutub kale oo kala duwanoo mar dambe ay shaari marka muxuu yidhi eeg wa axwaaluhum tacdiilan wa jarxan wa maraatibuhumaa iyo tacdiilkan iyo jarxiga maraatibtoodii baa iyadna culumtii xadiidkan kaba mid ah oo muxuu uga jeedaa ayiljarxi wa tacdiil jarxigiiyo tacdiilkii maraatibtii ay lahaayeen maxna dee raawigani marka cadaala loo sugayo ruwaaddu martabo keliya kuma wada sugna waa la kala sarsareeyaa iyadoo cadaala magacii wada shamlinayo ruuxii marka la daciifinayana la jarxinayana iyadoo ruuxani ama ruwaadani ama kuwani ay wada majruux yihiin ayaa haddana xaggaa lagu kala adag yahay oo la kala dacfi badan yahay markaa taasba uga wada maraatibtoodiio waa liyucrafa si loo garto man yuraddu xadiisahu xadiidkiisa ninkii la celinayay minman yuctabaru kii la ictibaarinayo loo garto oo wuxuu u wadaa ninka xadiidkiisa la celinayo dee ninka aada u daciifiye xadiidkiisa marna aanu kamahaynba la celinayo ka la ictibaarinayona waaba daciif dacfi baa meeshii jira laakiin dacfi haddii loo helo shaahid ictibaarkii aynu soo marnay un mutaabic iyo shaahid loo helo ka mayaba weeye dadkaasi loo kala saaro warfacu maraatibi tacdiil tacdiilka maraatibtiisa waxaa ugu sarreeyaana siiqat lmubaalaati koley ciddii ugu horeysay ibnu abi xaatim baa afar iyo afar buu kaba dhigay markii dambe ibnu salaax oo kale iyana waatay daawow iyo ragle ay kuba raaceen taas haddana aynu ciraaq iyo dahab iyobaa martabay siyaadiyeen oo shan bay kaba dhigeen xaaf ibnu xajarna lix iyo lix buu kaba dhigay waana tii baanu ishaarayaa imaka halkan waayo xaaf ibnu xajar baa afcalu tafdiilka lahaae waarfac maraatibi tacdiili tacdiil marka wax la tacdiilinaya maraatibtiisata ugu sarraysa siiqat lmubaalagati ka awhaq innaas waaba iyadoo lo yidhaha fulanun awhaqu nnaas iyo walmukarar kii la celcelinayey markaa wa arfacu maraatibi tacdiili siiqat mubaalaqa wاlmukararu ka la celceliyo laba goor laba markaa taakiidaan wadalika ka iqatin habtin aw iqatin xaafidin aw iqatin xuja aw iqatin mutqin iyo naxwi dalika laba kelima la israaciyo labaduba tacdiil ay keenayaan waxay ku xigtaa awsaqu naas wayariha waa tii saddexaad cinda alxaafidba kuwa kalena agtooda dee tii labaad bay noqonaysaa iqatun mutqinun xujatun habtun xaafidun daabidun mufradan xaaliyo iyadoo la gaar yeelayoo aan laba la israacin karimo laysku adkayne mid keliya uun laba sheegay wayarhi haddana tan waxaa ku soo xigaya waa ti afraad laysa bihi ba'sun ba'si kuma sugna laa ba'sa bihi kolkol dee ibnulmacin hadduu laa ba'sa bihi isticmaalayo macna hiqa waabuu isticmaalaaye saduuqun ma'muunun khiyaarun intana waa martabada afraad saduuq ma'muun khiyaar wayariha waxaa kusoo xigo martabadii shanaad noqonaysa maxaluhu sidqu meeshiisu ninkan waa sidqi saduuqu tanaa ka hooseysa warawow canhu way ka wariyeen sheikhun sheekhna dadkaa iyagu ruwaada ah ee dee xifdi saasa iyo lahayn baaba u isticmaaleen sheikhun sheekh weeye wasadun waa dhexdhexaad saalixulxadiidi waayo hadday saalixun keliya yidhaahaan xagga cadaaladay u wadaan meeyo xagga dee taqwada iyo jaanibkaasayba u wadaani xadiidkiisu waa miduu suuban yahay muqaaribulxadiidi bifatxi raai wa kasriha labadaba waa lagu dabdiyaa haddii muqaarib la yidhahdo xadiidkiisu miduu ku dhowyahy weeye dadka kale xadiidkooda haddii muqaarabulxadiid la yidhahdo ism mafcuula dee waa axaadiidkiisa dad kale axaadiistoodu way ku dhowyihinoo maaha wax saa u sii fog jayidulxadiida xadiidkiisu waa fiicanye wayariha waxa u dambeeya oo kuba xiga subaylixun saduuqun in shaa allahu waa saalixoo la tasqiiriyey arjuu annahu laa ba'sa bih waa maraatibtii marka la eego tacdiilka kuwii kale jarxigana filjarxi wa aswau maraatib tajriix marka ruux la jaraaxaynayo maraatibtiisa ta uguba xumi kadaabun wadaacun dajaalun iyo kidibu iyo dacu bartaas baaba ugu sii liidataa waa beenaale waa axaadiid beenuu samaystay dajaal wayaliha waxaa ku soo xigaa muttahamun bilkadibi been baa lagu tuhmayaa ow bilwadci amase inuu axaadiidii aan jirin samaysto ayaa lagu tuhmayaa saaqidun waa dhacsayay haarikun daahibun matruukun tarakuhu way ka tegeen fiihi nadarun kolley waa bukhaari iyo ayaa cibaaraadkan aad dee xantana isagoo iskaba dhowrayo cibaaraadka isticmaalaa waa dadka aada u sii liitaba sakatuu canhu way ka aamuseen kolleyna waa bukhaari marka la eego laa yuctabaru bihi lama ictibaarinayo mutaabaca iyo shaahid iyo waxba uma suubado taabic iyo shaahitoona laysa bihiqatin hayru hiqatin walaa ma'muunin waa alfaado iyaguna martabada ah raacaya wayaliha waxaa ku xiga marduudulxadiidi daciifun jiddan waa waahim bimaratin waa dee kalaaman waaxidan waahim madruuxun kula tuuray weeye irmi bihi iska tuur laysa bishayin waxba ma aha laa yusaawi shayan shay dee uu dhigmayo ma jirto waxba lama sinna oo adigu wax ma aha markaa waa afar martabuu sheegay wuxuu sheegay markaa wuxuuhi wakullu man shaksi dhammaantii oo sifa lagu sifeeyey bishayin shay min haadihi lmaraatibi maraatibtan imakaan kaba soo baxnay kol haddii ruuxa taa lagu sifeeyo laa yuxtaaju bihi horta lama xujaysanayo xadiidkiisa xujo ma noqonayo walaa yustashhadu bihi shaahidna looma soo qaadanayo walaa yuctabar bihi ictibaartuna waa ta soo maro ujeedadu taabiciyo shaahid iyo markaa wax xoogeeya ma noqonayo xadiidkiisu mid kamaya ma aha maraatibtan weli waxba hadhsan wayaryaha waxaa ku xiga daciifun munkarulxadiii munkarulxadiid ama marka aanay bukhaari joogin iyada hadduu bukhaari yahay waxay soo naqliyeen inuu yidhi kullu man qultu fiihi munkarulxadiidi falaa taxilu riwaayatu canhu ninkan idhaha munkarulxadiid in wax laga wariyaa ma banaano maraatibta horuu cinda albukhaari inoo raacaya munkarulxadiid ee eh, laakiin waa dadka aan ahayn isaga mudarib alxadiid waahin halkii waahin bimara ayay waahin dacafuuhu cayntu way shidantay way daciifiyeen laa yuxtaaju bih lama xujaysanayo bartaas wayaliha tanna waxaa kusii xiga fiihi maqaalun odhah baa ku sugan dacfun ay fiihi dacfun dacfi baa ku sugan laysa bidaaka mid ma aha dee saasa oo xoog badan ama kaaga ma aha dee ruuxa dee inta badan la xujaysto laysa bilqawiyi yucrafu wayunkar waa la gartaayoo kolkol dee axaadiisu warinaya dadkii kale axaadiistoodii waafaqsantahy kolna waa lagu inkirayaa dabcadeed daaru diyaana tacrifu wa tunkir waana tii badnaydbo kol waad garanaysaayo axaadiiiisii waa waafaqsan axaadiiii dad kale marmarna waad kuba inkiraysaa laysa bicumdatin maaha ruux cumdo ah fiihi khulfun khilaaf baa ku sugan madcuun fiihi waa ruux la dacaniyey sayiu lxifdi xifdigiisu uu xun yahay layinun waa jilicsan yahay takalamuu fiihi way hadleenoo waxbay kaba sheegeen bal taasba weeye umuurahaasna waa dacfiga aan badnayn ayay umuurahan uba isticmaaleen marka muxuu idhi wa asxaabu haatayni labadan martaba ee dambe wayaliha daciif inoogaba bilaabmaya dadka lagu sifeeyey ama asxaabtooda yugtabu xadiium xadiidka horta lama xujaysanaya si gaara laakiin xadiidkoodii waa la qoranaya waa la qoranaya maxaa loo qoranaya lilictibaari ictibaar waa shaahid iyo mutaabaca iyo markaa kolkol xadiidkoodii intuu martabadan sare uga kaco ayaabuu xasan liqayrihi noqon karaa kuwan weeye walaa yuxtaju bi halkaa yuxtaju baa inaga dhacsanay yuxtaju qorta ictibaar baa loo qoranayaaye walaa yuxtaju bihi laakiin sidiisa dee xujo maaho xadiid marka horeba sidiisa xasan ama saxiix noo noqonayo la xujaysto ma aha laakiin ictibaar buu usoo badaa bal umuurahaasna kolley aimadu dee waa kutubtoodna waa kan xaafid maxajaran uu isdabageliyaayoo labayo toban buu ka dhigaa xagga marka la eego dabaqmayn alfaadan jarxiga iyo tacdiilka oo isdabageliyo de waa muqadimada taqriiban uga jeeda dabaqaadkii inoo horeeyeyna ruwaadan kutubta lixda ah maha kuwa kale kutubta lixdaa ruwaadooda ilaa labiyo toban dabaqa ayuu u qaybiyaa ta koowaad ay saxaabada tahay oo de ay tahayna waa muqadimadiisa waxyaalaha kuba dabdiyay hadiyo goorna mutaakhiriintii ka dambe ama dadkii ka dambeeyey waa kuwan markay leeyihiin thalitha raabica khaamisa waa isaga istilaaxiisa la isticmaalayo aadna waa loo ictimaadsadee way mudan tahay bal markaa muqadimada taqriib inaad daalacataan koley waxweyn baa xagga dabaqaadka iyo xagga alfaadan iyo jarxiga iyo tacdiilka uu istaba dhigay waxweyn baa ka faa'iidaysan doontaan walasmaa almujarada halkii horey noola socotaa oo muxuu yidhi wa min alanwaaci anwaacdii cilmiga xadiidka waxaa kaba mid ah dabaqaat ruwaat iyo waxaa kaluu raaciyey iyo walasmaau magacyadii almujarada waa magacii keli ahaa kunyadii maaha laqabkii maaha waxyaalo kale maaha waa magacyadii ruwaadda oo de bal maalan kolley taas iyagana barashadoodii waa shay dee muhima waaba cilmiga rijaashu cilmiga xadiidku waa laba qayboodunoo nisi waxa weeyaan cilmigaa rijaashu noqonaya wayurjacu waxaa loola laamayaa xagga magacyada ila kutubtii almualafati fiiha loo dejiyey ka dabaqaati bni sacdin wataariikhay albuhaariyi wbni abi khayama bukhaari iyo labadu tasniinaya iyo ibnu abi khayama taariikhdiisa waana kitaabay aada u ammaaneen ka ibnu abi khayama bukhaarina saddex taariikhood buu leeyaho dee waxa weeyaan alkabiir iyo alawsad iyo asakhiir saddex taariikhood buu leeyahy oo dee madbacaysane bal kutubtaas baa xaggii magacyada loola laamaya iyo waljarxi watacdiil oo libni abi xaatimin u sugnaato isaguna kitaab inoo madbacaysana iyo wa soo aragnay dee kuwa uu inoo tilmaamay cijriyo ibnu xibaan iyo iqaadiyadiyo marka la eego dahabi iyo ibnu caji kitaabkiisa iyo kutubtaa iqaadka ducafadna magacyadii waa laga helaya iyo walmusanafaati waa kutubtii loo laamayey kuwii loo alifay fii rijaali kutubin maqsuusa kutub gaara ruwaadooda ama raggooda iyo asaamida kuba sugan loo alifay oo maxaa kuwa kaba mida ka tahdiibi lmiziyi fii rijaali kutubi sita waa sida tahdiib lkamaal kitaabka la yidhaaho ee imaamka mizi leeyahay ee bal dabacaad sideeduna waan aragno dee aad laysugu dhadhoweeyey dabcadiisii asalka ahaydna shan iyo soddon bay ahaydba taxqiiqa shucaybmeyaguu lahaaba bashaar cawaad haddaba taadiibka xaafid ibnu xajarna waa kan taadiib taadiib leh isagu ka soo gaabiyey tadhiib oo markaa tahdiibna waxaa leba dahabi isagoo madbuuc haddana way sii ikhtisaarsadeenoo taqriib iyo kaashifay kala leeyihiin dahabiya xaafid ibnu xajar waana baabkanun weeye waqad sharactu waxaan gudagalay buuloon bilaabay waqtigaasuu leeyay fii dayrin waa tatimo calayhi waa waxaan ku buuxinayo ku taam yeelaya weeye isagii oo dayn iyo tatimo ugaba dhigayo calayhi wa calaa tahdiibi lmiziyi oo maksuusin laakiin ku khaasa ma aha kutubtii lixda ayd raggoodii inuu wax dhaafeen oo markaa dhigayo taa wixii hadday wax jiraanna tahdiibu tahdiib iyo kuwa xaafid iyo dahabi baa loo doonanayaaye laakiin wuxuu leeyahy waa dayl ku khaasa birijaali lmuwada'i wa masaaniidi shaaficiyi wa xaniifata wa macaajibi oo wuxuu leeyahy kitaab baan ururinayaa inay u dhammaatay warumahayo ee laakiin muwada si gaara iscafun muwaa buu leeyo madbacaysanoo dabacaadkii muwadae horena laba madbaceeye dabcada sharaxiisu la socdo tanwiirulxawaalig la socdo la madbacaysanoo iscaafun muwaa birijaali muwaa laba yidhaaho taasoo madbacaysan waa leeyahay bal wuxuu leeyahay muwaa rijaashiisa musnadka shaafici musnadka axmed musnadka abi xaniifa shaaficiya axmedna dadkii dee kaba dambeeya ururiyo kutubtii axaadiistii kutubtooda kuba sugnayd ay sanadkooda ku warinayeen bay ku ururiyeen ama hayna iyagu toos u dejiyeen iyo dabaraani macaajimtiisa kaga weyn iyo ka yar iyo ka dhexe kuwaa rijaasha oo dee kutubtii lixda aydna way ka baxsan yihiin ayaan ku ururiyay de kolleyna waxyaalaha baabka matbuuca waxaa ka mida khaasatan masaaniidda iyo muwada masaaniiddan saddexda iyo muwada dee xaafid muxajar kitaabkiisa la yidhaha tacjiilu lmanfaca oo markaasoo kutubtan afarta ah waa muwada iyo shaaficikiisa musnadkiisa iyo abuu xaniifa iyo iyo waxa weeyaan axmed uu ku ururiyo kaga hadlo madbuuca kaasna waa jira filkuna wuxuu inoo bilaabaya imika halkan kunyooyinkii iyo alqaabtii iyo umuurahaas baa inoo socon doona bal waxaan insha allahu tacaala ku dadaali doonaana kol hadday iskaba magacyo un ay tahay biidni illaahi tacaala casharka kan xiga inuu kitaabku inoo dhammaado wallahu subxaana wa tacaala calaa aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an